الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaan ku soo jirnay masiid iyo qawaaciddiisii waxaan soo sheegnay ficliga in la siyaadiyo qaladka iyo danta laga leeyahay waa laba arrimood midun macno in lagu raadinayo xarafkaa la siyaadiyey ama xuruuftaa la siyaadiyey iyo macno in aan lagu raadinaynin raadinayninee kelimadani ficligani ficli kale la gaarsiinayo ficli ka xuruuf badan ficligaas sidiisa in loo tasriifiyana la doonayo waxaan soo sheegnay ee ziyaadadu toddoba qaab ayaa looga hadlaa qaabka u hore afar qeyb ayuu u qeybsamayaa afartaa qeybna waxay ahaayeen masiidun bihi masiidun calayhi oo hal qeyb ah kayfiyatu ziyaado oo qeyb labaad ah daabidu ziyaadoo qeyb saddexaad ah muxuu ahaa qaybtii afraad maxay ahayd daabidu ziyaada ah. ya ya maiidu alayhi may waa isku mid labadaasi maiid masiidun bihi iyo masiidu calayhi waa qeyb kayfiyatu ziyaadana waa qeyb labaad daabidu ziyaadana waa qeyb saddexaad maa yucrafu bihi zaa'idu can اlasli qeybkii afraad kaasu ahaa maa yucrafu bihi zaa'idu can اlasli zaa'idka asalka waxa looga garto waxaan soo sheegnay masiidun bihi waa xarafka la ziyaadinayo masiidun calayhina waa ficliga ama kelimada wax lagu ziyaadinayo kayfiyatu ziyaada qaabka wax loo ziyaadiyo shan qaab weeye ulaaigo saddex qaab loo ulaaiga hal xaraf ayaa lagu siyaadiyaa oo uludkiisa ah laba xarafna waa lagu siyaadiyaayo uluaankiisii ah saddex xarafna waa lagu siyaadiyaayo miligiisii ah rubaaciga laba qab ayaa loo siyaadiyaa hal xaraf ayaa loo lagu siyaadiyaayo rubciisii ah laba xarafoo niskiisii ana waa lagu siyaadiyaa sudaasi bay gaarayaan sudaasina ficli ma dhaafo waayahay waa kayfiyat ziyaada daabit ziyaada ziyaadada wax lagu garto ziyaadada waxaa loo qaybinayaa macnawiya iyo lafdiya ziyaadada haddii ay macnawiyo tahay xuruufta la ziyaadinaya waa toban xaraf oo la xifdinayo sa'altumuuniha ha lagu jamcinayo ibnu maaligana hal beyd ayuu afar jeer ku jamciya hanaaun wa tasliimun talaa-unsa yowmihi nihaayatu mas-uulin amaanun wa tashiilun ziyaadadu haddii ay tahay lafdiya takraaru eh, xarfin iyo wax la mid ee la ziyaadiyo daabit male oo xaraf kasta yaa zaa'id noqon karaya min hamza laga bilaabo ila lyaa sideed iyo tobanka xaraf ama sagaal iyo toba eh, sideed iyo labaatanka xaraf ama sagaal iyo labaatanka xaraf ee xuruuflahijaa'iga ayaa maa la ziyaadin karaa dhammaantooda sideed iyo labaatan marka la yidhaahdo alifta layinadoo reeban ayaa laga saaray sagaal iyo labaatan marka la yidhaahdana alifta layinada lagu tiriyey mid walba waa la ziyaadin karaya mar hadday ziyaadadu lafdiye tahay takriiru lafdin ay noqoto waayahay qeybtii hore saddexdaa qeyb afartaa qeyb ayay uqeybsantay qeybtii labaad ziyaadada waxaa loo qeybinayey mutasila iyo hayru mutasila mutasila iyo munfasila xuruufu ziyaadada inay isku xigto iyo la kala dhexgalo qeybtii saddexaadna waxay ahayd ziyaadadoo maxda iyo hayrulmaxda loo qeybiyo maxdada waxaa la yidhaahdaa maa yunaqu bihaa wasnan wa mawsuunan maa yunaqu bilafdiha ziyaadada lafdigeedaa lagu hadli wasnan marka la wasnaye iyo wa mawsuunan kelimada la wasnaya labadaba ziyaadada sideedaa lagu hadli ayrulmaxdadana maa yucabaru biha can asliyin ziyaadadii waxaa laga cabiri xaraf asliya ah wixii laga cabiri maa yucabaru bihi asliyu asli wixii laga cabiri ayaa laga cabiri qeybtii saddexaad ayay ahayd qaybtii afraad ee ugu faraha badnayd isla markaa aan dhexdeeda ku joojinay waxay ahayd tamyiizu shaadi can alqiyaas shaadka iyo qiyaaska in la kala sooco shaadka iyo qiyaaska marka la kala soocayo kayfiyatu ziyaada ayaa dib ugu noqoni qaabkii loo siyaadinayey shan qaab ayaa wax loo siyaadinayay ulaaiga saddex jeer ayaa la siyaadinayey rubaacigana laba jeer ulaai hal xaraf marka lagu siyaadiyo saddex qiyaasuu leeyahay sideed iyo toban shaadina waa leeyahay afcala faacala facala saddexdaa wasanoo qiyaasuu leeyahay sideed iyo toban shaadina waa leeyahay khalbasa sanbasa salqa qalnasa jawraba harwana zahzaqa dabada laga maray waa yahay laba xaraf marka lagu ziyaadiyo ulaaiga shan wasanoo qiyaasuu leeyahay toddoba wasanoo shaadina wuu leeyahay shan wasan oo qiyaasuu leeyahay shanta wasan ee qiyaaska ah laba ka mid ee taa-ulmasiida lagu bilowdaa tafacala iyo tafaacala weeye saddexna waxaa lagu bilowdaa hamsatulwasli in facala iftacala ifcalla ee toddoba wasanoo shaadina wuu leeyahay tamaskane iyo tarahshafe iyo tajalbabe iyo tajawrabe iyo tashaydane iyo tamaskane iyo waxyaabahaas loo tirinayay saddex xaraf haddii lagu ziyaadiyo ulaaiga afar wasan oo qiyaasu lahaa toban wasan oo shaadina wuu leeyahay afar xaraf ayaa lagu saddex xaraf ayaa lagu ziyaadiyey afar wasan oo qiyaasuu leeyahay istafcala ifcawala ifcawcala ifcaalla afartaa wasan oo qiyaasuu leeyahay toban wasan oo shaadina wuu lahaa waa rubaaci hal xaraf haddii lagu ziyaadiyo hal wasan oo qiyaasuu leeyahay rubaaci laba xaraf haddii lagu ziyaadiyo laba wasan oo qiyaas ayuu leeyahay shaadna male rubaaci oo hal xaraf lagu ziyaadiye tafaclala halkaa wasan ayuu leeyahay waana qiyaas rubaaci laba xaraf haddii lagu ziyaadiyo laba wasan buu leeyahay labadaa wasanna waa qiyaas waa ifcan lala iyo ifcalalla halka ayuu noo joogay waayahay yahay qaybta shanaad waxa weeye inqisaamu ziyaada taqsiimu ziyaadati ilaa halaaati aqsaam ziyaadadiioo saddex qeyb loo qaybiyo ziyaadadii ayaa waxaa loo qaybinayaa ziyaadadii o dhan isku soo wadada zawaa oo dhan marka laisku daro konton bay isla noqonayaan siday u noqonayaan waxa weeye hulaaiga hal xaraf marka lagu ziyaadiyey wuxuu yeeshay kow iyo labaatan wasan saddex wasan oo qiyaas ah iyo sideed wasan oo shaada isku dar kow iyo labaatan wasan yuu yeeshay waayahay laba xaraf marka lagu ziyaadayo ulaaiga toddoba shaada iyo shan qiyaasuu lahaa isku dar toddoba iyo shan haddii la ysku daro laba iyo toban laba iyo toban kow iyo labaatan ugee saddex iyo soddon soo ma ahan saddex xaraf haddii lagu ziyaadiyo shan wasanoo afar wasan oo qiyaasa iyo toban wasanoo shaaduu lahaa afar iyo toban waxaad ku dari soddon iyo saddex waa meeqa afartan iyo afartan iyo toddoba rubaacigu hal xaraf lagu ziyaadiye hal wasan oo qiyaasu leeyahay ku dar rubaacigoo laba xaraf lagu ziyaadiye laba wasan oo qiyaasuu leeyahay ku dar kontonkaa wasan wey kontonkaa wasanee muxuu ahaa qiyaas iyo shaad isu dhex yaalla shan iyo soddon waa shaad shan iyo tobanna waa qiyaas waa keeni doonnaa insha allahu tacaala shaadka iyo qiyaaska isku wada dar saddex qayb ayay u qaybsanayaan mulaqun mulaqun alayhi maa laysa minhuma mulaqun mulaqun calayhi maa laysa minhuma waxaa loo jeedaa kelimadan markii la ziyaadinayey kelimo kalaa la gaarsiinayey waa mulaq mulaqun calayhina waa kelimadii la gaarayey oo kelimadan waxa loo ziyaadiyey xarafka lagu ziyaadiyey kelimadii in la soo gaarsiiye la doonaya mulxaqun calayhi baa la yidhaahdaa iyo maa laysa minhumaa mulxaqna ma aha mulxaqu calayhina ma aha kelimadan marka la ziyaadinayey kelima in la gaarsiiyo looma siyaadinin iyadana lama soo gaarin khalaas ee mulxaqun waxaa noqonaya ulaaiga shaadkiisii oo dhan mulxaq bay noqonayaan waa shan iyo soddon wasan han iyo shan iyo soddon wasan oo ulaai la ziyaadiyey ka shaadoobay sababka loo ziyaadiye waa lililxaaq kelimo in la gaarsiiyaa loo ziyaadiyey oo waa mulxaq saxiix mulxaqun calayhina waxaa noqonayaa sartii mujaradkee rubaaciga iyo rubaaci la ziyaadiyey saddex wasan uu yeeshay afartaa wasanna mulxaqun calayhi wey rubaaci sartiisii mujaradka ahayd faclala wey iyo rubaaci hal xaraf lagu ziyaadiye hal wasanoo qiyaasuu lahaa tafaclada rubaaci laba xaraf lagu ziyaadiye laba wasanoo qiyaasuu lahaa ifcal lala iyo ifcal alla afartaa wasanna waxaa la yidhaahdaa mulaqun alayhi mulaqun calayhi waxaa loo leeyahay ulaaigan shaadkiisan in la ziyaadiyo waxaa keenay waxaa la gaarsiinayay sartii mujaradka rubaaciga ee faclala ama rubaaci hal xaraf lagu ziyaadiye tafaclala ama rubaaci laba xaraf lagu ziyaadiye labadiisii wasan ayaa la gaarsiinayo ifcan iyo ifcal sabab kale looma ziyaadinin ulaai la ziyaadiyey intii ka shaadowday an iyo shan iyo soddon wasan ah kaana mulxaqun calayhi baa la yidhaahdaa maa laysa minhuma waxaan mulxaq ahayn mulxaqu calayhina aan ahayn ulaai la ziyaadiyey qiyaaskiisa laba iyo toban wasan oo qiyaas buu leeyahay laba iyo tobankiisa wasanee qiyaaska ah ulaai la siyaadiyey sababka loo siyaadiya ayaga in wax lasoo haleeshiiya looma siyaadinin ayagu in meel kale la gaarsiiyana looma siyaadinine lilmacnaa baa loo siyaadiyey xarafka waxaa loogu siyaadiyey macnaa lagu raadinaya miaal aclamadii shalay aan miaalinayn aclamo hamsadan maxaa loogu daray loo siyaadiye ficli la gaarsiinaya oo inay la wasan noqoto la doonaya ma uusan jirin ee lialabi macnaa baa loo siyaadiyey mulxaqna ma aha mulxaqu calayhina ma aha saddexdaa qeyb ayay ziyaadadu u qeybsameen kontonka wasanee zaa'idka ah saddexdaa qeyb ayay u qeybsamayaan qeybta afraad taqsiimu ziyaadati inqisaamu ziyaadati ilaa alaaati aqsaam mulxaqu wa mulxaqun calayhi wamaa laysa minhuma falmulxaqu alaaatu aqsaam mulxaqa sidiisaba waxaa noqdaa hulaai la ziyaadiyey shaadkiisa oo keliya yaa mulxaq noqdaa saddex qeyb bayna u qeybsamayaan saddexda qeybde adoon laguu sheeginba abaad iska garani waxaad ku garani ulaai hal xaraf waxaa loogu ziyaadiyaa lialabi lmacnaa haddii aan loo ziyaadinine lilxaaqi loo ziyaadinayo hal xaraf marka lagu ziyaadiyo rubaaci buu noqday soo maaha sartii mujaradka rubaacigaa la haleeshiinhay laba xaraf haddii lagu ziyaadiyo muxuu noqday khumaasi buu noqday rubaaci hal xaraf lagu ziyaadiyaa la haleeshinhayo tafaclalaah laba xaraf haddii lagu ziyaadiyo saddex xaraf haddii lagu ziyaadiyo ulaaiga muxuu noqday sudaasi rubaaci laba xaraf lagu ziyaadiyo sudaasi noqdaa la haleeshiinaya weliba labadiisii wasanaa la kala haleeshiinaya saddexdaa qayb ayaa loo qaybinaya mulaqu wa mulaqun alayhi wmaa laysa minhuma falmulaqu alaaatu aqsaam maa shada min aulaaiyi lmasiidi fiihi bixarfin waaxid ulaai hal xaraf lagu ziyaadiyey wixii ka shaadoobay fayulaqu bimujaradi rubaaciyi rubaaciga mujaradkiisa la haleeshiini miaal khalbasa calaa wasni faclala khalbasada waa afar xaraf qaabka faclalayna u taalla oo loo dhigay oo khalbasa waxaa loo ziyaadiyey xarafka zaa'idka ee lililxaaqi oo faclalo la haleeshiinayo oo waxaa la doonayaa faclalo sida loo mudaaraceeye masdar looga keene wasfi looga keeno khalbase in looga keeno oo khalbasa yukhalbisu in la yidhaahdo sida faclala yufaclilu oo kale khalbasatan in masderka lagu keeno sida faclalatan oo kale mukhalbis ismiga faacil in lagu keeno mukhalbas ismiga mafcuul in lagu keeno qaabkaasa ayaa loo ziyaadiyey oo faclalaa la haleeshiinayey maashada min aulaaiyi maziidi bxarfin waaxidi fayulxaqu bimujaradi rubaaci wamaa shada min aulaaiyi maziidi fiihi bixarfayni ulaai laba xaraf lagu ziyaadiyey wixii ka shaadoobay toddoba wasan bay ahaayeene fa yulaqu bimaiid rubaaciyi bimaiid rubaaciya almaiid fiihi bixarfi waaxid rubaacigii la ziyaadiyo weliba hal xaraf lagu ziyaadiye tafaclala weeye ayaa la haleeshiya tamaskana tajalbaba tajawraba tashayana tarahwaka toddobadii wasan calaa wasni tafaclal ay ku imaanayeen waxaa lagu ziyaadiyey labada xaraf ulaaigaasi tafaclala in la haleeshiyo wamaa shada min aulaaiyi lmaiidi fiihi bialaaati axruf ulaai saddex xaraf lagu siyaadiyey wixii ka shaadoobay fa yulxaqu bimasiid rubaaciyi rubaaci masiidkiisa yaa la haleeshiini almasiidi fiihi bixarfayni laba xaraf lagu iyaadiyey waayahay rubaaci laba xaraf lagu siyaadiyey meeqaa wasan uu lahaa rubaaci laba xaraf lagu siyaadiyey laba wasan buu lahaa labada wasanba qiyaas bay ahaayeen labada wasanna waxay ahaayeen if can lala iyo ifcalalla oo xarafka u dambe uu shidan yahay haddaba toban wasan oo ulaai saddex xaraf lagu siyaadiyey ka shaadoobay tobankaasi waxaa la haleeshiinayaa rubaaci laba waan laba xaraf lagu siyaadiye labadii wasane uu lahaa sidee loo kala haleeshiini qaabka loo kala haleeshiinayo dhegaysohe wmaa shada min aulaaثiy اmasjidi fiihi bialaaثati afayulxaqu bmasjidi bxarfayn alaaatun min ashaadi mulxaqatun biifcal allah saddex tobankii shaadka ahaa ka mid ah ifcal allah ayaa la haleeshiini oo sidee loo haleeshiini xarakaadka iyo sakaraadkay kala mid noqonayaan awalka hamsaa taalla aaniga waa reeban yahay aalidka waa xarakaysan yahay raabica waa xarakaysan yahay khaamiska saadiskana wuu shidan yahay yani khaamiska iyo saadiskaa saddex ka mida ifcalalla la haleeshiinay oo waa saddexdee ikwa alla ijfa'adda islahamma ifcalallay la wasan yihiin xaqiiqayna u haleelayaan saddexdaasi ifcalalla la haleeshiiyey ikwa alla ijfa'adda islahamma wa sabcatun mulxaqatun biifcanlala toddobana lala la haleeshiinay ifcan lana toddobadan la haleeshiinayo afar ka mid ee xaqiiqaa loo haleeshiini saddexna majaasnimaa loo haleeshiini afar xaqiiqanim xaqiiqaa loo haleeshiini waxaan u jeednaa afar wasanoo ka mida ifcan lala waxay ka waafaqayaan xarakaadka iyo sakaraadka iyo xuruufta tirsigooda miaal can lala waa lix xaraf lixda xaraf hamsa hoos dhiganaa u horaysa hamsa u horreysa hamsatulwasliya xarafka xigaa waa reeban yahay kan ku xigaa waa fadxisan yahay kan muxuu ahaa afraad wuu xarakaysay wuu reeban yahay nuun reeban wey weliba waa zaa'id nuun reeban wey xarafka shanaadna wuu fadxisan yahay xarafkii lixaad ficliga maadiga ee fadxu ku bidaysan yahay ifcan lala qaabkaasay afar ka mid ay u xarakoobayaan iclankasa ixbanaa ixwan ixwansala islanqa afartaasi ifcan lala ayay xaqiiqo u haleelayaan oo afartaas afartaasi ifcan lala xarakaadka iyo sakaraadkaay ka waafaqayaan meella ku garmari maayaan waa ixbanaa ixwansala islanqaa iyo iclankasa waayahay saddexna majaasnimaa loo haleeshiini majaazinimaa loo haleeshiini waxaa loo jeedaa if canlala xarakaadka iyo sakanaadka boqol kiiba boqol ka waafaqi maayaan wayse kusoo dhowaanayaan miaal id lammasa if canlalay la wasantaha laleeyahay mana isku noocna maaho xoogaa kala beddelan yihiin id iyo if canlala waayo xarafkii zaa'idka ahaa if canlala nuun reeban waay iyo hamsada awalka taalla id nuun reeban kuma jirto qoladii hore nuun reebanaa ku jirta oo iclan kasa iyo ixbanaa markaa majaasnimaa loo haleeshinay sidaa ayaa loo jeedaa sabcatun mulxaqatu biifcala arbacatun minhaa mulxaqatun bihi xaqiiqa ey muwaafiqatun fi lxarakaati wasakanaat xarakaadka iyo sakanaadkay ka waafaqi wahiya ixbanaa ixwansala islanqaa iclan kasa wa alaaatun minhaa mulxaqatun bihi majaazan majaasnimaa loo haleeshiinay wahiya saddexda majaasnimada loo haleeshiinayo ihbayakha id lammasa icthawjaja ihbayakha id lammasa icthawjaja saddexdaasina majaasnimaa loo haleeshiinay qeybtii sharaadaa halkaa ku dhammaatay oo ah ziyaadadiiyo loo qaybiyo mulxaqun mulxaqun calayhi maa laysa minhuma waxaa mulxaq noqonayaa ulaaiga masiidkiisa shaadka shan iyo soddonkii shaadka ahayd waa mulxaq mulxaqu calayhina waxaa noqonayaa rubaa sartii mujaradkii rubaaciga iyo masiidkeedii qaabka loo kala haleeshiinayana waa anagii sheegnay waa yahay maa laysa minhu maana waxaa noqonayaa ulaai la ziyaadiyey qiyaaskiisii laba iyo toban wasan oo qiyaasu leeyahay laba iyo tobankiisa wasanee qiyaaska ah in waxa la haleeshiiyo iyo in ayaga lasoo haleelo midna looma ziyaadinine lialabi lmacnaa ayaa loo siyaadiyey waayahay qaybka lixaad ee masiid looga hadlayo ziyaadadiioo loo qaybiyo ilaa muwaasin wagayru muwaasin arrin sahlan weeye tani ziyaadadani yacni kelima ficligani marka la ziyaadiyo muwaasin buu noqonaya ama hayru muwaasin buu noqonaya oo muwaasin maxaad ujeedaa hayru muwaasinna maxaad ujeeda muwaasin waxa weeye ficligan waa la ziyaadiyey ha la ziyaadiye ficli mujaradoo la wasan yahay ficli mujarada ayay isku wasan yihiin hayru muwaasinna waxaa loo jeedaa ficligan la ziyaadiyey ficli mujaraduu la wasan yahay ma jirto arrin fudud weeye ulaai hal xaraf lagu ziyaadiyey muxuu noqday sartii mujaradka rubaacigu la wasan yahay muwaasin waaye ulaai hal xaraf lagu ziyaadiyey dhammaantii waa muwaasin muwaasin waxaan u leenahay ficli mujaraday isku wasan yihiin oo sarti mujaradka rubaaciga la wasan yahay kaa wixii aan ahayn oo dhanna waa hayru muwaasin ulaai laba xaraf lagu ziyaadiyey iyo ulaai saddex xaraf lagu ziyaadiyey iyo rubaaci hal xaraf lagu ziyaadiyey iyo rubaaci laba xaraf lagu ziyaadiyey dhammaan hayrulmuwaasin bay noqonayaan muwaasin iyo hayrumuwaasin loo qaybiyo waa qaybtii lixaad qaybtii toddobaad waa qaybtii ugu dambaysay laga hadlaya masiid ziyaadadii maiidkiio loo qaybiyo eh, saddex baab maiidku saddex baabbu sidiisaba u qaybsama rubaaci khumaasi sudaasi khalaas war kale ma jiro ficli haddii la ziyaadiyo rubaaci buu noqoni ama khumaasi buu noqoni ama sudaasi buu noqoni sudaasina ficli ma dhaafo wamuntahaahu arbacun in jurida wain yuusad fiihi famaa sitan cadda ficli haddii la ziyaadiyo lix kama gudbo ulaai mujaradnimana ulaai baa ugu yar oo mujarad isagoo ah inuu ulaai ka yaraadaba dhici karto isagoo la ziyaadiyey ulaai inuu noqdana wax dhici kara maaha ulaai mar haddii la ziyaadiyo rubaaci baa ugu yar sudaasina waa ugu badan yahay marka masiidka wuxuu noqonayaa abwaabtiisii waa rubaaci ama waa khumaasi ama waa sudaasi saddexdaa baab in loo qaybiyo arrin sahlan weeye waayahay masiidka oo dhan marka la isku daraa waa sidaan haddeer sheegnay konton wasan bay noqonayaan konton wasan sida ay ku noqonayaan way sahlan tahay shan iyo toban wasan waa qiyaas shan iyo soddon wasanna waa shaad shan iyo tobanka wasan ee qiyaaska ee tirso ulaai hal xaraf lagu ziyaadiye meekaa qiyaas ahayd ulaai laba xaraf lagu ziyaadiye meekhaa qiyaas ahayd shan iyo saddex isku dar sideed ulaai saddex xaraf lagu ziyaadiyey bay kaa qiyaas ahayd afar iyo sideed isku dar laba iyo toban horta ulaai la ziyaadiyey qiyaaskiisa waa laba iyo tobankaas rubaaci hal xaraf lagu ziyaadiyey maxaa qiyaas ahaa hal laba iyo toban ku dar ulaai laba xaraf rubaaci laba xaraf lagu ziyaadiyey maxaa qiyaas ahaa laba wasan saddex iyo toban ku dar shan iyo tobankaa wasan waa qiyaas ulaai laba xaraf hal xaraf lagu ziyaadiyey meeqaa wasanoo shaad ahay sideed iyo tobana shaad ahay ulaai laba xaraf lagu ziyaadiyey meeqaa wasanoo shaad ahay toddoba wasan sideed iyo toban ku dar iya laba iyo labaatan shanta xagee ka keen shan iyo labaatan miya waayahay shan iyo labaatan sax waa ruta shan iyo labaatan wey ulaai saddex xaraf lagu ziyaadiyey meeqaa wasanoo shaad ahay toban wasan shan iyo labaatan ku dar shan iyo soddonkaasna waa shaad marka shan iyo soddon shaadah iyo shan iyo toban qiyaasa isku dar kontonkaa wasan weeye masiidoo dhan kontonkaa waaye ma dhaafo waxaa laisku daba celcelinaya waa intaa oo kelia ah. waayahay shan iyo kontonkaa wasan ama shan iyo soddonka wasanee shaadka ah ibnu maaliga raxmat ullaahi calayhi wuxuu ka tegey afar wasan afar wasan uu ka tegey shan iyo soddon wasanoo shaad ah afar wasanuu ka tagay muxuu sheegay kow iyo soddon wasan buu sheegay afarta wasan uu ka tegay afartuba waxay ku jiraan ulaai laba xaraf lagu ziyaadiyey meekhuu lahaa toddoba wasan soo maahayn toddobadii wasanuu saddex ka sheegay afarna wuu ka tegay afarta uu ka tagay waa tajalbaba tajawraba tashayطana tarahwaka afartaa wasanuu ka tegay tajalbaba jilbaab buu xirtay ruuxii tajalbabat ilmar'atu haweenaydii jilbaab bay xidhatay tajawrabat waxay xidhatay sogosyaan sharaabiib bay xidhatay tajalbabat tajawrabat tashayطanat way shayطaanowday way dabeeca xumaatay way shayطaanay noqotay tarahwakat way xaragootay filmashi socodkay ku xaragootay xadiiqadaa wuxuu yidhaahdaa tajalbabat tajawrabat tashayطanat tarahwakat filmashi ay tabakhtarat tajalbabat jilbaab bay xiratay tajawrabat e, baandhays bay xiratay tashaytanat shaydaan bay noqotay tarahwakat way xaragootay filmashi socodka ay tabakhtarat way xaragootay afartaa wasan buu ka tagaa ee kow iyo soddonka wasanee shaadkae kale wuu tiriyaa qiyaaska oo dhanna dabaduu ka maraaya ha laba kama tago oo dhammaan wuu wada qoraa waayahay tashayطana calaa wasni tafaycala waxaa shaadee ta'da iyo ya-da labadaasaa zaa'ida haleeshiin la haleeshiinayo waxaana loo ziyaadiyey haleeshiin la haleeshiinayo tafaclala rubaacigii hal xaraf lagu ziyaadiyaa la haleeshiinayay tashaytana waxaa la mid ah tasaytana madax buu noqday aayad qur-aana waxay tahay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum aladiina kafaruu zaxfan falaa tuwalluuhum aladbaar waman yuwallihim yowmaidin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaalin oo mutaxayizan tafaycala waayo mutaxayizan waayo xaaza iyo xuuzu ayaa tafaycala loo bineeyey taxaywaza buu noqday taxaywaza taxaywaza mar haddii uu noqday qaaciide sarfiyo insha allahu tacaala ibnu maalik alamiye alfiyadiisa aan ku mari doonaa jirtaayoo ah ida jtamacat ilwaawu walyaau wa ixdaahumaa bisukuuni ubdilat ilwaawu yaaan waudqimat ilyaau fi lyaa in yaskun isaabiqu min waawin wayaa watasala wamin curuudin cariyaa faya'nil wawaqlibana mudqiman shada mucda ayra maa iyo ya haddii ay isku xigaan midka horena uu reeban yahay shan shardiya loo shardiyaa laazim waxaa ah waawda in ya loo bedelo labada yana la isku idqaamo haddaba taxaywaza waxaa isku xigaa waw iyo ya midka horena waa reeban yahay soo maaha taxaywa waawda ya u bedel taxayaza buu noqon labadii ya isku idqaam taxayaza ismi faacil ka keen mutaxayiz ow mutaxayizan ilaa fiati marka waa tafaycala oo tashaytana ayay la wasan tahay lilxaaqi baana loo ziyaadiyey masiidkii halkaa ayuu ku dhammaaday laakiin waxoogaa yaroo fawaa'id ah awalan arrin horey aan usoo sheegnay wuxuu ahaa ziyaadada waxaa loo ziyaadiyaa oo keliya lialab اlmacnaa aw lililxaaqi taa waa soo sheegnay dhib ma leh xarafka zaa'id inuu yahay maxaa lagu gartaa horta xarafka waa zaa'id maxaa loo jeedaa kelimada xuruufteedii usuusha ahayd ayaa xaraf kale lagu soo daroon asal ahayn xarafkaasina wuxuu u suubadaa inuu dhaco ligayri cilatin tasriifiya inuu u dhaco kelimada inta ay tasaariif samaynayo gadgadoomi waa soo sheegnay waayahay xarafka zaa'idkaa ah wuxuu noqonayaa bitakriiri xarfin asliyin xaraf asliya in la celceliyo iyo ma ahe xaraf asliya ah inuu celcelintiisa uusan ahayn xaraf asliya celcelintii hadduusan ahayn saatumuuniyahabuu noqonay haddii kalena dee xuruuftao idil ayaa noqon karta waayahay waxaa jira ziyaadada waxaan idha laba arrimood mid unbaa loo siyaadiyaa ficliga lialabi اlmacnaa ama lililxaaqi soo ma ahayn ziyaadadan lialabi lmacnaa loo siyaadiyey iyo ziyaadadan lililxaaqi loo siyaadiyey saddex arrimood ayay ku kala tagaan farqiga udhexeeya waa saddex arrimood saddexdaa arrimood arrinka hore waxa weeyaan ziyaadat lilxaaq macna ma tusto kelimada xarafka lagu ziyaadiyey lililxaaqina lagu ziyaadiyey dee macno zaa'idoy tusi lama arko ficliga macnihiisii hore ayuu tusayaa oo keli ah wax macnoo ku ziyaadaya lama arko amaa lialabi lmacnaa dee ficliga macnay u keeni zaa'ida taa horta waa farqi udhexeeyo farqi labaadoo udhexeeya wuxuu noqonayaa farqi labaad wuxuu noqoni ziyaadatu lilmacnaa haddii ay tahay sa'altumuuniihaa waxaan ahayn lama ziyaadin karo hadduusan tikraaru xarfi noqonin amaa lililxaaqi haddii uu yahay xarf kastaa la ziyaadin karaya farqi labaad weeye farqi saddexaad oo udhexeeya waxa weeye ziyaadada lililxaaqi haddii loo ziyaadiyo lama idqaami karo iyadoo sababulidqaam uu jiro in la idqaama ma banaana lialabilmacnaa haddii loo ziyaadiyo sabab idqaamkeena haddii la helo laba xaraf oo mutajaanisa isku xiga oo xarafkan la ziyaadiyey wuxuu la lafdi yahay xaraf kale oo asli ah wayna isku xigaan in laisku idqaamaa waajibi miaal qataala ta'deeda ayaa ta' kale ku ziyaadisay tala ayaad ku keentay ficligii calaa wasni faclala qat iyo tala so ma aha laba tabaa isku xiga in laisku idqaabaa waajiba ah. qad tala in la yidhaahdaa waajiba ah. waayo ta'dani lialabi lmacnaa ayaa loo keenay oo litakhiiri lficli bay tusi ficliga badintii qad tala wax buu laayo wey in badanuu wax diluu noqonaya lialabi lmacnaa ayaa loo ziyaadiyey in la idqaamaa waajiba ah. lililxaaq haddii loo ziyaadiyo idqaam kuma banaana sida jalbaba badani waxaa loo ziyaadiyey lililxaaqi facladaha kelimada lagu haleeshiinaya lama idqaami karo jalaba inaad tidhaahdaa laa yejuus wax bannaan maaha jalbaba in la kala fikiyaa waajiba saddexdaa arrimood ayay ku kala tegayaan ziyaadatu lilmacnaa iyo ziyaadatu lililxaaqi farqiga udhexeeya waa saddexdaa arrimood waxaa kale ficliga ulaaigaa la ziyaadiyaa rubaaci baa la ziyaadiyaa hal xaraf baa lagu ziyaadinaya laba xaraf saddex xaraf marka aan leenahay macnaheeda ha u qaadanin ficli kastoo aad aragtay in la ziyaadin karo ficligii la arkaaba waa la ziyaadin karaa ma jirto taa afcaal waxaa jira ziyaadaba aan aqbanaynin sida carab looga maqlay un loo isticmaalayo weligood iyagoon la ziyaadinaya aan la arag waxaa kale waxaa jira afcaal ziyaadadaba laasimo weligood iyagoon mujarad iyagoo mujaradaba aan la arag iyagoo ziyaado wato unbaa la isticmaalaa iyagoo mujarad ziyaado wadaninna lamaba isticmaalo waxaa kale afcaasha qaar waxaa dhici karaa ziyaadada qaar inay aqbalaan qaarna ayaan aqbalin he ficligan xuruuftan waa lagu ziyaadin karaa xuruuftaana laguma ziyaadin karo miaal kallama tadciif caynta in lagu ziyaadiyo wuu aqbalaya laakiin hamse awalka taallo aklama in la yidhaahdo wuu dhaawucuba noqonayaa aklama haddii aad isticmaasho hadal noqon mayso saxiix ama istaklama in la yidhaahdo siin iyo ta iyaan ku ziyaadayn sida istakrajoo kale wax jira maaha maxaa suurowdaa ficliga ziyaadada qaar inuu aqbalo qaarna uusan aqbalin maya ficliga mujaradnimadaba in loo laazimo weligiiba ziyaada uusan aqbalaynin maya ficliga masiidu inuu ahaanayo weligii mujaradnimo aan la isticmaalin waxoo dhan wax dhici kara weeye wallahu aclam wsala allah wslam wbaark